alxamdu lilaahi rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamedi wcala aali muxamed w salama tasliima kasiira waxaynu ku soo jirray kitaabkii xilyatu taalib ilcilmi khaas ahaan baabka alfaslu athaani kayfiyatu altalabi waaltalaqi fasalkaasaynu ku jirray waayahay waxaa inoogu dembeeyey mawduuca uu sheikhu kaga hadlaayo ruuxa xadiiska doonaya ee shuruudaha laga rabo ama umuuraha u baahan hadalka hore ibnu kharazaad uu ka soo naqliyey waxa uu tilmaamayaa shan umurood inuu u baahan yahay caqli jayid iyo diin tadayun baa loo jeedaa iyo dabdi uu wax qabanaayo oo u xafidaayo waxadaaqa xadaaqa bisinaaca iyo markaa farsamadan waa cilmulxadiidku u jeedaaye oo nooc sinaaco ahe inuu xariif ku yahay maca amaanatin tucrafu minhu lala qabana ammaano laga garanayo ou ammaano leeyihi dahabi waxa weeye arrinkaas waa sii tacliiqiyeyoo wuxuu yidhi ammaanadu waa juz diinta ka mid a ah. dabdiguna wuxuu gudagelayaa xidqiga ama xariifnimadu gudagelayaa umuuro kale ayuu sheegay inuu u baahan yahay ruuxa xadiidka nebiga calayhi salaatu wasalaam doonaya inuu barto ama markaa xaafidka noqonaya insha allah an yakuuna taqiyan dakiyan naxwiyan lugawiyan zakiyan xayiyan salafiyan waa inuu taqi yahay allah waa inuu ka baqayaa taqwo la yimaadaan taqwada cilmigii baa loogu furayaa in tattaqu allaha yajcal lakum furqaana haddaa allah ka baqataan allah furqaan buu idin yeelayaa yacni nuurka cilmiga ayaa qalbigiinna loo furaya waa yahay marka taqwadii wuxuu ku helayaa barakadii cilmiga wuxuu bartaa loo barakaynayaa waa inuu dakiyaho maskax leeyahay oo dakaa waa inuu jiraa waa inuu naxwaha yaqaanaa haddaanu naxwaha aqoon xadiidka nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu jebiyo tasxiifiyo ayaa suuragal ah ama laxniyo maana ta asmaci uu yidhi cabdilmalik ibnu qurayb markuu sheegaayay waxau yidhi ruuxa xadiidka nebiga calayhi salaatu wasalaam warinaya ama muxadiska ahi waa inuu naxwaha yaqaanaa si aanu u laxnin oo laxni aanu ugu dhawaaqin waayo haddaad laxnido oo xadiiskii laxni ku wariso oo laxni ku sheegto nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaanu odhan baad ka sheegtay waayo nebigu waxba ma laxnin jirin fasiix buu ahaa laxnina waa ka dhowrnaa marka haddaad laxnido nebigu waxaanu odhan baad ka sheegtay halis waxaad u tahay inaad soo guda gasho xadiiska nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam man qaala calaya maa lam aqul falyatabawa' maqcadahu min annaar ku kastoo iga sheega waxaanan odhan meesha uu naarta ka gelaayo ha diyaarsado marka waa inuu naxwihii bartaa looma jeedo keliya qawaacidda inuu nadari ahaan u gartee waa inuu tadbiiq ahaanna ugu camal falayaa oo u dhaqangelinayaa waxaa jira dadka qaarkooda qawaaciddii si fiican u dabdinaya shay walba marka la weydiiyo tacriifkiisa iyo shuruudihiisa yani iyo axkaamta ku tacalluqda dhammaan waa sheegaya qawaaciddii waa qaybsan yahay dawaabiddii waa sheegayaa shuruudihii waa taxayaa naxwihii nadari ahaan waa u yaqaanaa marka uu naxwo dhigayana si fiican buu u dhigayaa laakiin hadduu carabi ku hadlo wuxuu ku hadlayaa carabi jajaban sababtu waxay tahay yacni markaa inuu dhaqangeliyo naxwahan oo uu ku dabaqo wax kastuu akhrinaayo ta noocaas ku dadaalin marka muhim waxa ah in nadari ahaan keliya aan lagu kaaftoomine camal ahaanna waa in loo dabaqaayo yacni markaa la ysugu dayaa sidii waxa weeye loo dhaqangelin lahaa naxwaha oo wax kastaad akhrinayso aad ugu dabaqi lahayd shay kastaad akhrinaysa ay ku icraabsan tahay markaad akhrinayso haddana taa isku dayin waxay noqonaysaa hadhow inaad laxan iska akhrido ya waa inaad ku dadaashaa waxaad akhrinayso inaad waxaweeye markaa ku dabaqda naxwa luqawiyan waa inuu luqawi yahay oo cilmigii luqada markaa waa inuu garanayaa luqawiyan waxay koobsanaysaa xaggii markaa mawaaduluqa inuu markaa wax fiican ka yaqaan cilmuluqa waa iska ballaadhan yahoo dee waa bad ya laa yuxiitu billugati ilaa nebiyun baa la yidhi ahlucilmi waxay yidhaahdeen luqada cidaan nebi ahayn ma koobin luqatulcarab cid wada koobtay waxaa jirta uu nebi nebiga calayhi salaatu wasalaam laakiin culammada luqada mid waloo ka mida wax ka midi waa seegayaan hadday mawaaddu lugawiya tahay waayo mawaaddu lugawiya waa badan tahay waxaa jirta mawaaddu lugawiya oo wakhtiyada qaarkood la isticmaali jiray oo wakhtiyada qaar aan la isticmaalin saas aawadeed nebigu calayhi salaatu wasalaam luqada markaa waa koobo isagu waa yaqaanin laakiin waxaa laga tilmaamayaa yacnii haalibka mawaaddu lugawiya waa inuu markaa aqoon u yeeshaa gartaa alxukmu lilhaalib waa inuu yahay zakiyan mid tahiran waa inuu yahay oo qurunka dembiyada mid ka nadiifa oo ka hufan oo ka tahiran waa inuu yahay taskiyada dee waa layna amre ya dadka waa laga rabaa markaa taskiya inay la yimaadaan liibaantana waaba lagu xidhaa qad aflaxa man zakkaaha yacni waxaa liibaanay kii naftiisa tahiray oo ka nadiifiyey qurunka dembiyadiiyo xumaanta ka hufay nebiguna dadka markaa tacliim keliya ma siinayne taskiyana waa siinayey ya wa yusakiihim taskiyadu waa halka laga cabiro hadda tarbiya laga cabiro weeye waa ruuxa in sharciga lagu barbaariyo shaykhulislaam ibnu taymiya wuxuu yidhahdaa markuu dadka qaarkood oo xoogaa dariiqii eh, saxda ahayd ee jaaddada ahayd ka weecday markuu sheegaayo qolyaha mutakallimiinta iyo wuxuu odhanayaa uutuu fuhuuman wamaa uutuu culuuman wa uutuu dakaan wamaa uutuu zakaan waxaa la siiyey dakaa baa la siiyey nooc maskaxa waa leeyihiin iyo fiiro laakiin markaa waxaa weeye zakaa lama siin dahirnaan ay xumaantii ka dahiran yihiin yacani waa adkiyaa laakiin askiyaa maaha wa uutuu fuhuuman wamaa uutuu culuuman fahmana waa la siiyey marka wax la akhrinaayo wax waa fahmayaan laakiin cilmiya lama siin waayo cilmiga markaa qofka markuu qalbigiisa galo dee cilmiga naafica waa la yaqaanaa saamayn buu qofka ku keensanaya waxaa dhici karta qofku inuu wax fahmaayo laakiin cilmi naafica uu markaa ku camalfalayo yacni anfacaya inaanu markaa lahayn firaqa lumay qaar fara badan baa daka badnaa dadka lumay dad fara badan baa dakaa'ooda iyo maskaxdoodu badnayd qolyaha marka muctasiladu way isma jeeran jireen markay dakaagooda eegaan waxay qaarkood u nisbayn jireen ahlu sunnaha balaada oo inay ka dakaa badan yihiin bay sheegin jireen ya xaqiiqaduna maaha saas nooc dakaaya waa la siiyey laakiin marka caqligoodii bay waxay dooneen inay xakamayn ay sii daayaan ou deedna meel walba galo ahlu sunnahuna caqliga waxay ku xakameeyeen sharciga ay ku xakameeyeen oo waa in marka caqligu xuduud buu leeyahay xuduuddiisa waa inaanu dhaafin meel walba waynaan u sii dayn markay arkeen ashyaada qaar inaan caqligoodii ay ka celinayaan oo aanu gelaynin bay waxay sayeen way fahmi waayeenoo waa geli kari waayeen ya man lam yaxtaris caqlahu min caqlihi halaka bicaqli waatay culammada qaarkood ay yidhaahdeen ahlucilmigii hore qaarkood laga soo naqliyey koonna caqligiisa ilaalinoo caqligiisa ku ilaalin caqligiisu ku halaagsamayaan caqli waxaa loo bahan in la ilaaliyo caqli waa maxduud wax walba ma garan karo wax walba kama soo hor laaban karo wax kasta ma ogaan karo sidaas aawadee waa in la xakameeyaa ya seerayaasha qaarkeedu aanu gaari karin waa in la yaha ka joog meeshaadii maaha sharcigu wuxuu kaaga sheegay bes ku kaaftoon laakiin bes anigu aan wada haleelo aan wada garto ta noocaasi sax maaha way caqli waa maxduud ya wax walba ma garan karo caqligi miyuu ruuxu ku haleeli karaa waxa dhulka ka hooseeya caqligiisa keliya miyuu ku haleeli karaa waxa cirka ka koreeya caqligiisa miyuu ku haleeli karaa naftiisu xataa waxay tahay maa xaqiiqatuha kunhigeedu waa maxay kuma haleeli karo kuma garan karo mar ruux ya ma garan karo maadaamay sidaas tahay dee allah daatadiis iyo sifaatkiisu siday tahayna ma garan karo waa yahay zakiyan xayiyan waa inuu yahay mid xishood badan xayaaga ama xishoodka sharcigu waa ammaanay alxayaau min aliimaan xayaagu iimaankuu ka mid yahay aliimaanu bidcun wa sabcuuna shucba faaclaha qawlu laa ilaaha ila allah wa adnaha imaadat can alariiq walxayaau shucbatu min aliimaan xayaaguna waa qayb iimaanka ka mid a alxayaau laa yaatii ila bikhayr khayr waxaan hayn lama yimaado laakiin xayaagu qofka waa inaanu ku kallifin sharciga inuu ka xishoodo inuu sharcigii barto u aqoon yeesho inuu ka xishoodo oo su'aasha dadka weydiiyo waxaanu garanaynay u baahan yahay sharcan ugu baahan yahay waa inaan xishoodku kallifin ummu sulaym markay nebiga u timi calayhi salaatu wasalaam waxay weydiisay gabadhu haddii ay markaa ixtiraamto maydhi ma saaran tahay waxay ka hormarisay ina allaha laa yastaxyii min alxaq ilaahay xaqa kama xishoodo xaqa inuu caddeeyo ilaahay kama xishoodo macnuu wuxuu u dhacaya haddaan mar allah ka xishoon xaqa inuu caddeeyo inaanu annagu ka xishoonno inaanu bayaankii sharciga bayaankii xaqa inaannu markaa dalabno inaloo caddeeyana inaanu ka xishoonna munaasib maaha fa hal cala almar'ati min guslin ida ixtalamat gabadha wax maydhi ma saaran tahay hadday ixtilaamto bimacnaa waxa weeye hurdadii bay ku riyootay yacni wax ku saabsan marka waxa weeye galmo ayay ku riyootay maydhi ma saaran tahay qaala nacam idaa ra'at ilmaa nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam haa waa saaran tahay inay maydhataa hadday biyaha aragto marka ummu sulaym kamay xishoon inay nebiga weydiiso nebigi waa weydiisi caaisha waxay tidhi markaa oo dumarku ma biyay leeyihiin oo maxaa haddaa ekaanshuhu ku yimaadaa buuhi shabahu muxuu ku yimaadaa yacnii ilmuhu mar wuxuu ekaadaa hooyadii iyo abtiyadii marna wuxuu u ekaadaa aabbihii iyo adeeradii marka ekaanshaha hooyadii iyo abtiyadii u ekaanayo ilmuhu xagguu ka yimi haddii aan biyo jirin waxay ka mid tahay mucjizaadkii nebiga calayhi salaatu wasalaam bay ka mid tahay oo gaaladu beri dhoweyd ka hor dee umay qabin inay markaa wax leedahay gabadhu ninka uun markaa inuu sido ayuunbay u qabeen xataa buwaydada beri dhoweyd bay ogaadeen buwaydada beri dhoweyd bay ogaadeen kadibna akhiiran waxay ogaadeen biyo lafteeda inay leedahay waaba qariibba oo wakhtiyadan markaa wax ah nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegayaa afar iyo toban qarni ka hor iyo dheeraad ayuu sheegayaa warkaas marka waxay ka mid tahay min dalaa'ili nubuwatihi calayhi salaatu wasalaam xadiis kale caaisha waxay sheegtay waxay tidhi dumar waxa u fiicnaaday dumarka ansaarta xishoodku uma diidayn inay markaa waxa weeye diinka markaa nebiga wax ka weydiiyaan markaa uma diidin oo gabadh baa nebiga u imanaysa calayhi salaatu wasalaam waxay su'aalaysaa marka waxa weeye xaydka siday uga maydhanayso markaasaa nebigu si kooban buu u tilmaamaya inay waxa weeye raa'ixada urtu si ay u tagto inay markaa soo qaado firsa mumasaka dabeedna markaysa markaa ay markaa waxawe meesha ku daahiriso sidaan ugu daahiriyaa bay ku soo celisay nebigu waa ka xishooday calayhi salaatu wasalaam wuxuuhi subxaana allah tatahharii biha markaasaa caaisha gacanta qabanaysaa kaxaynaysaa muraadku nebigu doonayay u caddaynaysaa iyadoo u dhigdhigaysa gabadhan ansaartiina waxay doonaysaa sanad caaliya inay ku qaadato nebiga afkiisa ka qaado kollayba zawjaadkiisa waa u sheego way garanayaane zawjaadka nebiga weydii xataa kumay kaaftoomin waxay rabtaa sanad caali ah ya sanad caaliyay rabtaa inay nebiga afkiisa ka qaatay rabtaa markaasay caaisha tidhi dumar waxa u fiicnaaday dumarka ansaarta calaa kulli xaal shayga sharcigaa lagama xishoodo dadka qaarkood waxaa dhici karta mas'ale inay garan waayaan ay u baahan yihiin dabeedna uu is yidhaahdo haddaad dadka weydiiso waxaa la is ma ninka intaa leeg baan garanay intaas uu ka xishoodo inuu ka xishoodo maaha ya waayo garasho la'aan mar joogta oo deed ku dhaafaysaad u aqoon yeelanayso iyo garasho la'aan joogtaa kee fiican labada keel la qaatay dee inay marku dhaaftaa fiican oo wixii ka dambaysa aad noqoto mid garanaya ya laakiin haddaad la aamusto oo aad cidba weydiin weydo waxay noqonaysaa dee jahligii inaad ku baaqi noqoto jahligii inaad ku baaqi noqoto ayay noqonaysa waa inuu yahay salafiyan dariiqii salafka iyo manhajkii salafka iyo caqiidadii salafka waa inuu raacaya oo waddooyinka markaa ka weecday ee ka inxiraafay waa inaanu markaa u weecan ee dariiqaa salafka waa inuu qaadaa waayo dariiqaasi waa dariiq la taskiyeeyo oo taskiyaysan weeye waa ammaanan yahay salafkana waxaa ugu horreeya saxaabadii nebiga sala allahu aleyh wasalam alrasuulu wa saxaabatuh saxaabada nebiguna calayhi salaatu wasalaam waa ardaydii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam weeye nebi maxamed baa cilmiga baray nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam baa cilmiga baray marka maadaama nebi maxamed cilmiga baray dee iyaga ayaa markaa u aqoon leh yacnii diinka yaga u aqoon badan yaga u aqoon badan markaa saxaabadii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo ciddii dariiqooda si quman u raacday waddadoodii waa in la raacaa cidda raacday baana la yidhahdaa salafiyun salafiyunna ya'da ayaa waxay tahay unisba waxaa laga qaadanayaa waa mid loo nisbeeyey salafka waxaa loogu nisbaynayaa waa inuu dariiqoodii qaaday ma aha dacwaane waxa weeyaan xaqiiqatan cidda u raacduunbaa salafi noqonaysa qodobka toddobiyo tobnaad talaqi alcilmi can alashyaakh in cilmiga lagala kulmo mashaayikh laga qaato cilmigii aqoon u leh alaslu fi alabi an yakuna biariiqi اtalqiini wاtalaqi can اlasatiidi wاlmusaafanati lilashyakh asal waxaa u ah fi alabi doonista cilmiga la doonaayo an yakuuna biariiqi talqiini inuu ku sugnaado waddo laqimaad ah oo cilmigii loo laqimayo yacnii loo sheegaayo oo markaa waxa weeye sida uu odhanaayo loogu dhawaaqayo loo laqimayo iyo wtalaqi can ilasaatiid iyo in lagala kulmo mucallimiinta in lagala kulmo asaatiid waa jamcu ustaad weey waalmusaafanati lilashyaakh iyo in mashaayikhda markaa la hor fadhiisto almusaafana bimacnaa almujaalasa weeye waa fadhiisadka lala fadhiisanayo lilashyaahi mashaayikhda fadhiisadka lala fadhiisanayo weeye lilashyaakhi mashaayikhda iyo culammada lala fadhiisanayo walakhdi min afwaahi rijaal iyo in laga qaato afafka ragga laga qaato yacani dadka cilmiga le loo jeedaa afkooda laga qaato way dhici kartaa dee cid markaa dumariba hadday cilmi leedahay in cilmiga laga qaato waa dhici kartaa oo culammada qaarkood waa dhacday inay ka qaateen gabadh kariime la odhan jiray baa jirta oo ku sheeganayd saxiixulbukhaariga culamo badanna waaweyn baa ka qaatay kariimada saxiixulbukhaariga ka qaatay alimaamu dahabi shuyuukhdiisa waxaa ku jiray dumarka qaarkood baa ku jiray dhowr dumara ayaa mashaayikhdiisa ka mid ahaa haddaad sare u kacdo dee waxaad garanaysaa markaa taabiciintu inay wax ka warin jireen caaisha iyo saxaabiyaad kaleba inay wax ka warin jireen caaisha markaa waxa weeye dee taabiciin badan baa cilmiga ka qaadatay bal ee saxaabada qaarkood baa masaa'isha qaar ka qaatay masaa'isha ka ishkaal gala saxaabada qaar waxay weydiin jireen caaishay weydiin jireen waxayna ka mid ahayd marka min almukiriin saxaabadii riwaayada badnayd bay ka mid ahayd toddobada saxaabi bay ku jirtaa ee saxaabada ugu riwaayada badan ee mid waliba soo wariyey kun xadiis in ka badan sabcun min alsaxbi fowqa alalfi qad naqaluu min alxadiisi can ilmukhtaari khayri mudar abu hurayrata sacdun jaabirun anasun sidiiqatun wa bnu cabbaasin kada bnu cumar yani toddoba saxaabada nebiga ka mida dumar waxaa kaga jira caaisho keliya lixda kale waa rag mid waliba wuxuu soo wariyey fawqa alalfi qad naqaluu kun xadiis in ka badan buu soo wariyey oo axaadiistii nabiga laga wariyey calayhi asalaatu wasalaam walakhdi min afwaahi rijaal iyo in laga qaato afafka ragga laga qaato ragga afafkooda laga qaato laa min asuxufi aan waraaqaha iyo kutubta laga qaadan wa butuuli lkutub kutubaha calooshoodana inaan laga qaadan kutubaha gudahoodana inaan laga qaadan walawalu min baabi akhdi nasiibi can nasiibi annaatiq nooca hore waa in mashaayikhda iyo ragga laga qaateen oo culammada afkooda lagala kulmeen oo talaqi lala sameeyo iyaga laga qaadanayo iyagu kuu laqimayaan iyagu kuu sharxayaan iyagu ku barayaan min baabi akhdi nasiibi can nasiibi annaatiq yacnii mid marka waxa weeye nasab lihi inuu ka qaadanayo weeye mid kaleo nasab leh oo an naatiqi nasiibkaasoo hadlaya wa huwa almucallim nasiibkaa naatiqa ahina wuxuu noqonayaa mucallimka weeyi cilmigii buu nasab ku leeyahay nasabka hadda laga hadli maayo nasabkii waxa weeye yacni jidhku nasabku helayo lagama tilmaamaayo ee nasabu lcilmi baa loo jeeda cilmigii nasabkuu leeyahay cilmigi waa inuu abtirsiinyo yeeshaa macnaha la tilmaamaya waa saas sida dadka abtirsiime ugu baahan yahin baa cilmiguna abtirsiime ugu baahan yahay wa ama haani nooca labaad miya oo canilkitaabi marka kitaabka laga qaadanaayo oo ruuxa iyo kitaabka aan cidi u dhaxayn oo cidi ayna ka saxayn cidi ayna barayn cidi ayna u laqimayn fa huwa jamaadun yacani waxa weeyaan kitaabkii waxa weeye waa sidii waa waxaan noolayn waa jamaad oo kale weeye waa sida dhagaxaasoo kale weeye yani shay nool ku dhex jirto ma aha shay hadlaya ma aha fa annaa lahu itisaalu nasab siduu ugu sugnaanayaa nasab xidhiidhsani cilmigii abtirsiye xidhiidhsan siduu ugu helaya waqad qiila man dakhala fi lcilmi waxdahu kharaja waxdah waxaana la yidhi ka cilmiga keligii gala ka cilmiga dhex gala xaaluu keligii yahay kharaja waxdahu isagoo keligiiyabuu ka soo baxaa oo bimacnaa cilmi ka madran cilmigu keligii gelaya waxaa loo jeedaa cilmigii markaa shiikh kama qaadan ay man dakhala fii talabi alcilmi bilaa shaykhin kii gudagala doonista uu cilmiga doonaayo xaaluu shiikh ka madhan yahay kharaja minhu bilaa cilmin wuxuu ka soo baxayaa xaaluu cilmi ka madhan yahu ka soo baxaya id ilcilmu sanca maxaa yeelay cilmigu waa farsamo waa nooc farsamaa cilmigu wa kullu sancatin taxtaaju ilaa saanic farsamo kastaana waxay u baahan tahay mid saanicoo farsamada yaqaanay u baahan tahay haddii saanic farsamada yaqaano kugu tababaraa aanu jirin saanic farsamada yaqaano kugu tababaraa haddaanu jirin dee sancadii markaa ma baranaysid falaa budda idan litacallumiha min mucallimiha alxaadiq waxaa lagama maarmaana markaasba barashadaad cilmiga baranayso daraaddeed oo sancadaa aad baranayso haad waxay u noqonaysaa sancadee mucallimkeedii inaad ka barataad u baahan tahay falaa budda idan litacallumiha min mucallimiha alxaadiq mucallimkeedii inaad ka barataad u baahan tahay xariifka ahaa wa haada yakaadu yakuunu maxalla ijmaaci kelimatin min ahli ilcilm kani wuxuu ku siganayaa in cilmiga in mashaayikh laga qaato in loo baahan yahay yakuunu inuu noqdo maxalla ijmaaci kelimatin kelmadii inay ku kulansan tahay maxalkeed inay noqoto ayay markaa ku dhowdahay inay culammadu ku ijmaacsan yihiin oo kale ayay ku dhowdahay ilaa man shadda laakiin waxaa khilaafay uun ciddii shaadowdo arrinkaa ka faquuqantay mislu caliy bni ridwaan almisri waxaa sidaa khilaafay oo ka shaadoobay nin la odhan jiray caliy bnu ridwaan almisri ridwaan iyo ridwaan labada waa la yidhahdaa marka horena masderka ridwaan iyo ridwaan labada luqaa iskaga bannaan qur'aankana labadaba waa la akhriyey in ra'da la godo iyo in la hoos dhigo almisriyi altabiib cali bnu ridwaankii masar loo nisbeeyey asalkiisu ma laha filistiin buu ahaa laakiin masar malaa waa ku dembeeyey ee altabiibii dhakhtarka ahaa nooc tadabu buu samayn jiray almutawafa sanata alaain wa khamsiin wa arbacimia oo la oofsadoo dhintay afar boqol konton iyo saddexdii markay ahayd hijirigu cali bnu ridwaan isagu wuxuu yidhi cilmiga inaan cid laga qaadan bay ku fiican tahay afdalku wuxuu yahay qofku inuu isagu isbaro sida fiicanba waa saas waa laga fiican yahay sidan kale ya kutubta soo qaado akhriso adigu isbar waxaana arrin ku saabsan yahay labada teebaa mudan labada dariiqo isagu wuxuu fadilayaa dariiqada kutubta laga baranaayo inay markaa mudan tahay ahlucilmiga kaleo dhanna waxay tilmaamayaan ta markaa mudane fiicani waxay tahay waa in markaa laga qaato mashaayikh laga qaato iyo culamo oo talaqi lagu sameeyo in laakiin markaa cilmigii lagu baran karo dariiqadan kale haddii qofka dantu ku kallifto khaasatan marka asaasiyaadku u dhismaan inuu markaa ku faa'iidaysan karo waxa weeye way jirtaa laakiin waxyaalaha looga baqayaa waxa la baray oo markaa qofku uu mashaayikh kala kulmay mooyaane wax kale inaanu isagu akhrisanna dee culammada cid odhanaysaa ma jirto mabaadi'u talabka ilaaba ilaa horta waxaa daruuriya talaqi inuu ku helo oo haddii waxa weeye marka hore bilowga hore cilmiga la bilaabayo haddaanu markaa cid ka qaadanin dee ma baran karo qofaan alif ba dhigani miyuu isagu isbari karaa kitaabku ma isu sheegayaa sidan baa loo akhriyaa kani waa alif iyo kani waa ba iyo kani waa ta iyo kani waa fa iyo kani waa jiim ma isu sheegaya isagu ilaba ilaa waa in loo sheegaa mid walba sida loo qoraya waa in loo sheegaa sida loogu dhawaaqayo waa in loo sheegaa akhriskii waa in la baraa qoraalkii waa in la baraa taraakiibta macaanidoodii waa in la baraa macaanidii laftoodii wuxuu u baahan yahay markaa iyadana markaa in loo sheego awaa'ilu talabkii ama mabaadi'u talabkii lagama maarmaan weeye inuu ilaaba ilaa cid kala kulmo inuu cid kala kulmo aqoontiisi markay dhisanto qofku markaa waxa weeye u gaadho mustawo fiican ow cilmi yeesho ya yacni nin kastoo caalimi markaa waa akhristaa kutubta kutubtana waa ka faa'idaystaa caalim ku joogaa ma jiro qadarkii uu sheekh ka qaatay bes inuu markaa waxa weeye ku kaaftoomo cilmigiisu taqadum ma yeelanayo ma hormaraayo haddii qadarkii loo dhigay bes uu ku joogo hadduu qofku yidhahdo kitaabka ma dhigan isagoo qaar la mida dhigtay ya hadduu yidhahdo kitaabka ma dhigano deed marka uu yidhahdo markaa halkaa iskaga daayo yacni waxa weeye dee taqadum ma yeelanay cilmigiisu markuu leebel qofku gaadho mustawe waa inuu isagu akhristaa markaa cilmigii u taalacdaa kutubta caalim kastaana saa waa sameeyaa caalim aan samayni ma jiro laakiin inta hore aad wuxuu ugu baahan yahay qofku markaa inuu cid ka qaato cilmigii buu u baahan yahay sheekhu wuxuu inoo tilmaamayaa raximahullah cilmiga dalabka la dalbaayo waa inuu talaqi iyo talqiin uu markaa mashaayikhda ka qaadanayo oo uu iyaga markaa hor fadhiisanayo afkooda kala kulmaayo waa inuu cilmiga ku bartaa faa'iide kalena waa ku sugantaho samtiga iyo aadaabta iyo dhaqanka iyo ku camalfalka iyo ashyaadaasna waxawey waa ka heliya ta kale dariiqina waa u ikhtisaarinayaa waa u koobayaa hadduu is yidhaahdo kutubta ka baro isagoo markaa waxa weeye dalabkii dee aan markaa meel fiicanba ka gaadhin waxaweye dariiqu waa ku dheeraanayaan wax badan baa qabsanaya markay radinayaan eh, ibnu ridwaan baynu arki doonnaa waxyaalaha marka aafaadka wax ka mida inay soo naqlinayaan marka waa in mashaaikhdii toos lagala kulmaa ikhtisaaru ariiq baa ku jira adabkii akhlaaqdii baa laga qaadanaya itisaalu nasabkii baa markaa ku sugnaanaya nasabkii baa xidhiidhaya yacani cilmiga yaa kuugu aabba'a yaa kuugu awow ah yacni saasaa marka waxa dabaqaad buu markaa u leeyahay ya waa sida dabaqaadkaa nasabkaoo kaleu leeyahay marka nooca hore wuxuu noqonayaa buu yidhi marka laga qaadanayo mashaa'ikhda iyo culammada min baabi akhdi nasiibi can nasiibi naatiq mid nasab leh inuu ka qaadanayo mid kaloo nasab leh oo hadlaya kaa nasab kale hadlayaana waa mucallimka nooca labaadna wuxuu noqonayaa marka kutubta yacni markaa waraaqaha laga qaadanayo waatay ka cabiri jireen culamada qaarkood tashayukhu saxiifa warqad baa markaa yani markaa shiikhowday oo sheekh shiikhis ka dhigtay yanii shiikhoo kale ayay kaaga dhigan tahay haddaad iyadu mutaallacanayso aanad wax markaa cidaad ka baratay inay jirin ama ahaani can ilkitaabi fahuwa jamaadun faana lahu itisaalu nasab hadalkanna culammadu waa odhan jireen man dakhala fi lcilmi waxdahu kharaja waxdahu yani laabudda waa in markaa cilmigii ciduu ka baranaya jirta abu xaniifa lagu yidhi koox baa masjidka fadhidoo fiqigay baranayaan markaasuu alahum ra'sun ya mid ra'siya ma leeyihiinoo dee cilmigii u yaba bixinaya ya oo isagu markaa waxa weeye dee uga aqoon roon cilmigii ri'aasada waxaa loo jeeda ri'aasa cilmiya aqoon ahaan mid ku dhaamo oo markaa cilmigii u saxaya ma leeyihin oo sidaa saxdaa u sheegaya markaasaa lagu yidhi maya markaasuu laa yuflixuun haddana ma liibaanayaan alahum ra'sun qaaluu laa ya wuxu uhi idan laa yuflixuun marka waxaa loo baahan yahay in cilmigii talaqi lagu sameeyaa loo baahan yahay ariiqada afdalkii waa saas nebi maxamed ba calayhi salaatu wasalaam dee jibriil baa loo soo diray isagaa marka cilmigii barayey isagaa marka waxaa qur-aankii la mudaarasoonayey isagaa qalbiga nebi maxamed ku dejinayey waa sidaas isagu ka maqlayay nebigu calayhi salaatu wasalaam oo ka dhagaysanayo oo ka qaadanayo oo qur'aanka dee nebigu wuxuu ka qaatay jibriil jibriilna wuxuu ka soo qaaday rabbulcaalamiin rabbulcaalamiinku ka maqlay nebiguna jibriil buu ka maqlay sanadkiisu sidaasuu u xidhiidhsan yihi sidaas ayuu u xidhiidhsan yihi ta kale cilmigu waa farsamuu yidhi farsamo kastaana waxay u baahan tahay cid farsamada taqaanaa inay kugu tababarto haddaad masalan istidhaahdo maanta khiyaado markaa sameeyo markaa sida dharka loo tolo dee isku day yadaan cidi ku oo kugu tababarin dharka ma iska toli kartaa ya waa in markaa lagu baraa marka hore markaa sida dawaarka markaa waxa weeye looga shaqaysiiyo oo addinkaaga la fadhiisiyaa la yidhaha addimada halkan saar yacni sidaa u dhaqdhaqaaji addinkaagii waxa weeye marka hore o dhan oo aanu la qabsan qofku dee rigrigtaasuu gurayaayo markaysa waxa meeshii ma saxayo mar walba irbaddu jabinayaa farsamadu waxay u baahan tahay cid taqaanaa inay tababarto marka addimadu u fadhiistaanoo markaa uu noqdo waxaa intii hore dhan loo dhiibaya markuu addinku u fadhiisto dee waxaweeye maryaha marka waxaweye wixii sidaa u dhaadheere laysku tarayo go'a iyo waxa la midka ah yacani diricyada iyo ya markuu taa barto haddana waxa lagu tababarayaa yacni waxaweye maryaha siduu u googoyn lahaa iyo sida markaa waxawayan uu rakibi lahaa hadda ma aragta suu nooc kastaba u toli karo nooc baynu tusaalaynay nooc walbana waa nooca ya imanka ninka wastaadkiisudu wastaad ku noqdeen dee wuxuu ka soo bilaabay inuu kuulinimu ka soo bilaabay xooggaasun dee inuu ku shaqaynayo aqoon aanu ku shaqaynayn oo daawanayana dhagaxa ii dhiib yacni jaajuurka soo gur yacni waxa weeye markaa dhoobada ii keen marka dambu marka haddana qaldawale noqday waa martabo ka yaro korraysa ya yani sida marka waxa weeye laysugu qaso dhoobada iyo marka waxa weeye ciidda niista iyo biyaha ee waxa weeye loo dheeli tirayo ee markaysa markaa laysugu qasayo si fiican laysu dhex gelinayo marka waxaana barta marka dambu waxa weeye u dallacayaa inuu noqdo marka waxa wastaad markaa barad ah markaasaa lonaya hebel gacanta looma sii dayn marba waa laga eegayaa markaasaa waad qallocisay halkan dumi haa dib u dhis waa inay toosnaataa marka dambe marka uu keeno ayaa waxa weye la odhanayaa gacantii waa loo sii daayey haddamaaragta waa farsamo nooc wal oo cilmiyana waa noocaasoo kale saasoo kale cilmiga haddaba sharciga ahi waa nooc farsamo ah waxay u baahan tahay farsamadii cid markaa farsamadii taqaano ku tababartay u baahan tahay wuxuu uhi qaala alxaafidu dahabiyu raximah allahu fii tarjamatihi lahu tarjama jiinku waa kor dhigan yahay tarjuma ma aha waa tarjama waa masdarkii rubaaciga ahaa ee qiyaasigaha weeye tarjama tarjamatan sida daxraja daxrajatan iyo darbakha darbakatan ayaa lo odhanayaa tarjama tarjamatan wuxuu yidhi fii tarjamatihi lahu tarjamadu uu tarjamaynayey bimacnaa ninka uu ka taariikhiynaya ka warramaayey wuxuu ka yidhi cali bnu ridwaan walam yakun lahu shaykhun bal ishtagala bialahdi can ilkutub ninkani shiikh ma lahayn bal ishtagala bilakhdi can ilkutub wuxuu ku mashquulay inuu kutubta wax ka qaato oo kutubta iska akhristo wa sannafa kitaaban fii taxsiili asinaacati min alkutub waxaanuu qoray kitaab buu qoray fii taxsiili asinaacati farsamada in laga xasiliyo oo laga keeno min alkutubi kutubta laga keeno yacanii cilmiga laga barto kutubta aan mucallim iyo la doonan wa annaha awfaqu min almucallimiin iyo inay ka waafaqsani badantao ka haboonaansha badan tahay mucallimiinta in cilmiga laga qaato maba laha waxa weeye sidan hadday dani kugu qabsato waad samayn kartaa ma laha taa culammada kaleba waa leeyihiine laakiin wuxuu tilmaamayaa tana awfaq ka ah oo ka awlaysan oo kaba fiicanba wa haadaa kalad arrinkaasina waa kalad weeye in la yidhaahdo cilmigii in culamo laga qaato mashaayikh laga qaatoba waxaa ka haboonaansho badan kutubta in laga qaato la yska akhristo ya waa arrin halada weeye waqad basada asafadiyu fi lwaafi alradda calayhi waana balballaadhiyey sheikha safadi la yidhaahdaa kitaabkiisa alwaafi alwaafi fi lwafayaat waxa uu ku balballaadhiyey alradda calayhi radinta la radinaya ayuu balballaadhiyey wa canhu zabiidiyu zubaydi maahe waa zabiidi zabiid baan loo ismaya zabiiddii yaman hmm, madiinatu zabiid wa canhu zabiidiyu waxaana hadalkaa ka sii naqliyey zabidi shiikha la yidhahdo fii sharxi alixyaa kitaabkiisu ixyaa culuumidiinka ku sharxay ayuu ku balballaadhiyey itxaafu saadati lmuttaqiin can cadadin min alculamaa'i isagoo ka soo raraya tiro culammada ka mida mucalliliina lahu xaalay u tacliilinayaan oo u sababaynayaan biciddati cilal dhowr sababood bay u sababaynayaan yacnii asbaab mutacadida oo kala duduwan bay u sababaynayaan raddinta ay raddinayaan minha maa qaalahu ibnu batlaan fi raddi calayhi waxaa ka mid ah hadallada markaa marka la radinaayo la soo naqliyey hadalka uu sheegay ibnu batlaan ninkii la odhan jiray almukhtaar ibnu batlaan baa la odhan jiray bacdi ibnu butlaan oo ba'da la godo u dabdinaya waan arkay laakiin badiba waxay sheegayaan ba'da in la kordhigo ninkanna wuxuu ahaa nin dhakhtara buu ahaa oo muslim ahaynee nasraani ah ibnu batlaanku waxaanu ka mid ahaa min nasaara bakhdaad laakiin cidda uu cilmiga ka qaatay waxaa ka mid a ah mashaayikhda qaarkood baa ka mid a ah. marka wuu raddiyey wuxuu ku yidhi fi raddi calayhi raddinta la raddinaayo awjuhu buu sheegay wejiga koowaad ka labaad ka saddexaad ka afraad ka shanaad kii lixaad buu inooga soo qaaday shantii hore ba iska dhaafay inuu kani awdax yahay oo ugu caddaansho badan yaho dadku wada fahmayaan aawadeed uguna xoog badan yahay ayuu marka u soo naqliyey shantii wejiya ka horreeyey ee uu ka hormariyey ya wuu iska dhaafay ibnu badlaan isku wakhti bay ahaayeen ibnu ridwaan bergii dambena waaba kulmeen ruduud baana dhex martay kutubayna iska qoreen ibnu badlaanna dariiqadiisa aad buu u radiyey ninka ibnu ridwaan la yidhahdo wuxuu yidhi asaadisatu wejiga lixaad yuujadu fi lkitaabi ashyaau tasuddu can alcilmi kitaabka waxaa laga helayaa gudihiisa ashyaa qofka u diidaysa oo ka mancinaysa cilmiga waxyaalaha qaarkoodoo cilmiga ka teedaya ayaa ku sugan kitaabka wa hiya macduumatun cinda almucallimi ashyaadana waa la waayayaa mucallimka agtiisa kuma sugna wa hiya tasxiifu alcaaridu min ishtibaahi alxuruufi maca cadami allafdi wa hiya tasxiifu waa in marka waxaa tasxiif lagu sameeyo yacni markaa sidii asalka ay ahayd yacni si aan ahayn yacni markaa inay u dhacdo tasxiifkaasoo alcaaridu soo darriyey oo ku soo darriyey sababta min ishtibaahi alxuruuf xuruuftu inay isu ekaatay maca cadami lafdi inaan lagu dhawaaqin la jirkeed ee lafdiga cid uma akhriine kitaabku is yidhi ka akhri dabeedna isagaa tasxiifinayoo si kalu ugu dhawaaqayaa markuu arko xarafkan inuu xarafkan u eg yahay waalghalatu bizawaqaani albasar yo inuu ku qaldamo iiladka indhuhu ay iishaan araggu u iisho waqtiyada qaarkood waxaa dhacda araggu inuu markaa eh, meel si kale u arko oo qofkii isagoo sidaa u qaba uu ku dhawaaqo dabadeedna xaqiiqaduna aynay ahayn saas araggiisii baa dhibicda ka iishay ama xarafkan sida quman inuugu dhawaaqo ayuu ka iishay dabeedna markaa si kale ayuu isagu u arkay dabeedna sidii buu akhriyey wa qilat alkhibrati bilicraab waxaa kaloo ka mida waxyaalaha markaa qaladka keensanaya aqoonta uu icraabta u leeyahay inay yar tahay aw fasaadu lmawjuudi minhu ama waxa markaa yacni meesha ku sugan ee kitaabka ku qoran baa markaa faasid ahoo si qalada marka waxa loogu qoray ama xarakadaa qaldantay ama qoraalka ayaa qaldamay xarafka markaa qoraalkiisaa qaldamay ama xarakadaaba qaldantay wa islaaxu lkitaabi waxaa kaloo ku sugan kitaabka laftiisa marka waxa in la islaaxiyo waxaa dhici karta inuu is yidhaahdo yacni cibaaradani ma saxna oo dabeedna marka waxaw siday u saxan ugu dhawaaq si kaluu moodaya marka inay tahay sida saxan kitaabkii marka waxa khata baa ku yaallee sax baa buu is yidhi islaaxulkitaab buu markaana samaynaya wa kitaabatu maa laa yuqra' waxaa ka mid a qoraalka la qoraayo waxaan la akhrinayn oo xuruufo ayaa jirta yacni la qoro wakhtiyada qaarkood aan la akhrin wa qira'atu maa laa yuktab waxaa kaloo ka mid a xurufo la akhriyo laakiin aan la qorin qur'aankay marka ashyaadaas in badan laga helayaa waxaan la akhrinayn in la qoro ama waxaan la qorin in la akhrinayo wa madhabu saaxibi alkitaab cidda kitaabka u saaxiibka ah yacni madhabkiisa iyo ariiqadiis yacni madhabtiisa inaanu garanayn iyo wuxuu sida markaa sida madhabkiisu yahay qoraalkan markaa siduu ka qabaa waxaa jira qoraallo kala duwan oo qoraalka makhaaribada iyo ka mashaariqadu markaa dee waa kala duwan yihin ya marka dee in la ogaado qoraalku wax ku qoraayo way habboon tahay xataa xurufaha qaarkood dee isku si looma qoro ya hadduu dadka qaarkood ay arkaan qiraa'aadka qaarkood oo dee qoran oo haddoo doonaan marka waxaa khad maghribiya ku qoran waxaa dhici karta xuruufaha qaarkood sidaynu naqaano si aan ahayn in loo qoro ya waxaa jira qoraal markaa loo qoraayo yacni waxa weeye fa'da iyo qaafka innagu waxaynu naqaannaa in markaa fa'dana dhibic la kor dhigo qaafkana laba dhibcood dariiqo kalaa jirto markaa fa'da iyo qaafka mid walba in dhibic keliya loo yeelo laakiin midna dhibicda hoostaa lagaga qoraa midna korkaa lagaga qoraa yacni waxa weeye waa in markaa qofkii garanaya yacni qaafka ta ah madhabu saaxib alkitaab waxaa jira marka waxa weeye yacni markaa dariiqooyin kala duwan baa jira marka taa waa in loo aqoon wasuqmi naskhi yacni nuskhadu inay markaa tahay nuskho sakhiimo oo liidata oo ay cilla ku sugan tahay yacni iyaduna waxa weeye waxyaalaha cilmiga qofka ka teedaya ayaa ka midta waa nuskha sakhiima oo akhtaaddeedu iska badan tahayba sakhiimo waxaa loo yidhi akhtaadeedaa fara badan nuskha jayida ma aha wa radaa'atu naqli waxaa kaloo ku sugan waxyaalaha cilmiga ka teedaya ka mida in waxa weeye eh, naqligu uu markaa yahay mid markaa radi oo liita naqliga laftiisii baa markaa liito oo bimacnaa hadduu doono warqaddu ku qoran yaha warqad liidata ah ama warqadda ayaa qoyaantay ama markaa waxyaalaha qaarkood baa yaro masaxmay wa idmaaj alqaari'i mawaadic almaqaatic waxaa kaloo ka mid a inuu isdhex geliyey markaa ruuxii akhrinaayey qayba hadalku u kala googo'an yahay mawaadicda qaarkood inuu xidhiidhiyo isdhex geliyey masalan waxaa jirtaa hadalkiibaa dhici kartaa haddii aad xidhiidhisana macno kale in loo fahmi karo haddaad laakiin kala goyso yacni macnuhii waa kala duwanaanaya oo wasliga iyo ibtidaaga ayaa markaa farqi ugu dhaxaynaya iminka qur-aanka maxaa loo yidhi meelaha qaarkood waa waqfi waajiba oo miimka loogu qoray waxaa la diidaya wasliga haddii la wasliyo waxay iihaaminaysaa ama ku moodsiinaysaa ama aad moodaysaa macnuhu inuu si kale yahay saasaa la moodaya si aan taa loo qaadan baa la yidhi marka waxa waa waqfi waajiba ya waa in halkaa markaad marayso aad istaagtaa dabeedna waxa ka dambeeya aad ka bilowdaa haddii kale waxaa loo qaadanayaa in labadu isku xidhan yihiin baa loo qaadanayaa taasina waxyaalahay faa'iidaynaysa ka mid tahay calaamaadka tarqiimku ay faa'iidaynayaan ya calaamaatu tarqiim marka qur-aanku dee isagu wuxuu leeyay istilaaxaad gaara oo loo isticmaalo laakiin hadalka kale marka la qoraayo calaamaatu tarqiimku aad bay muhim u yihiin aad iyo aad bay muhim u yihiin ya oo waxay ka qayb qaadanayaan fahamka saxan bay ka qayb qaadanayaan saas aawadeed markaad wax qorayso waa inaan calaamaatu tarqiimkii aanad ihmaalin waa mufiid jiddan aad bay wax u faa'iidaynayaan haddii kale fahamkii waa qaldamayaa si kale loo qaadanayaa waxay moodayaan marka waxaa dad fara badani calaamaatu tarqiimku faa'idaynay lahayn ya ma ahe faaiday leeyihin waxaa leeyahay calaamatu tarqiim markaa meel la qalday oo calaamatu tarqiim ah ayaa ruux dhammi naftiisa ku waayey calaamadii tarqiimka meel qalada la dhigay ya nin baa dil lagu xukumaa la yidhi dabeedna markaasuu boqorkii u qortay warqad boqorkii baa wuxuu markaa yidhi qora yacni cafin cafintii sidii loo qoraayey baa waxaa calaamaddii nuqda dhibic baa waxa la dhigay hadalka dhexdiisii ya halkii baa waxaa loo fahmay yacni inaan cafiyaa waa mustaxiil ee eh, xukunku waa dil ya haddama aragta yacni xukunku waa dil saasaa loo fahmay alqatlu mustaxiilun alcafwu cibaaro noocaasoo kale ay soo noqon jireen marka waxay yidhaahdeen alqatlu baa dhibci la dhiga markaase waxay noqotay alqatlu mustaxiilun alcafwu yacnii xukunku alqatlu waa dil khabar mubtadihiisu de xadfay baa loo qaatay ila dhibic baa la dhigan ya dhibicdaasaa qof waxay sababtay yidhaahdeen in markaa la dilo boqorkii ma soo cafina diloo dabeed markaa waa la dilay muddo dabeed buu yidhi ninkii ma sii dayseen waasuu adigu yidhi dil dila soo adigu yidhi la cafin maayo ma odhan buu yidhi waa la soo saaray bal la kaalay warqaddii waxaa la arkay calaamaddaa meesha qaldan in la dhigay naxwu haada cibaaro saasoo kale ay soo noqon jireen waayahay wa idmaaju alqaari mawaadica almaqaatic iyo marka waxa weeye inuu qaarigu isdhex geliyo meelaha kala go'an wa khaltu mabaadi'i atacliim iyo in la isdhex geliyo mabaadi'i atacliim barashada cilmiga la baranaayo yacnii khaladka ka imanayo oo culumtii ay isdhex gelayso oo taasna markaa qofkii tashwiish uu ka qaadayo oo laga yaabo cilmigiiba dee inuu ka markaa dido isagoo cilmiyo kala duwan yacni meeshii la isdhex geliyey yacni mabaadi'u tacliim oo kale waxay qaar u fasirayaan masalan oo kale waxa weeye cilmiyo kala duwan baa la isdhex geliyey qofkiina cilmiga bilowba ku yahay marka waxa weye mana kala saari karo laakiin haddii cidi u dhigayso dee wuu kala saari lahay iyo wa dikru alfaadin mustalaxin calayha fi tilka asinaaca wuu farabadiyey yacnii erayo loo istilaaxay yacni farsamada iyo cilmigaas in la sheego oo kale oo mustalaxaadkiina waxay u baahan yihiin furfur bay u baahan yihiin iyo wa alfaadin yunaaniyatin iyo in la sheego erayo yunaani ah oo giriig ah amaba erayo kaleoo dee farisi ah ama luqo kale ah oo lam yukhrijha annaaqilu min alluqa lam yukhrijha aanu soo saarin annaaqilu kii soo raray min alluqati luqada aanu ka soo naqlin oo macnaha le ay ku leedahay aanu markaa sheeginoo yacni markaa aanu ku bedelin carabi wax la mida ah. ka thawruus waxaa qoran ka nawruus laakiin saxdu waxay tahay ka thawruus nusakha kitaabkana dhammaan waxaa qoran ka nawruus baa qoran culamada qaarkood waxay sheegayaan inay kollay markaa erayga dee yunaani intahay ku dhaafeen qaar ay yidhahdeen daa'ir iyo waxba mala la yidhaahdaa ma garanayo wuxuu yahay markaa dadna ay raaciyeen qaar saasoo kale ay cabbireen waagii hore de kollayna waxaan iska marray sida qoran waxaabaan is idhi markaa waa nayruusoo la taxriifiyey laakiin iyaduna farisi bay ahayd markaa meesha ma waafaqsanayn calaa kulli xaal yunaani tani weeyi waxay markaa kaliftay inaan u noqdo waafiga iyo sharxulixyaa labadaba say ugu qorantay kutubaha markaan egegayna waa sheegi waayeen nawruus waxay markaa macnaheedu tahay alwaafi filwafayaat baan u noqday waxaa ku qoran ka sawruus waxaana se waa inta khata ay tahay bal haddana ka eeg sharaxa ixyaada isagana waa raadiyey waxay noqotay markii itxaafu saadat lmuttaqiin isagana wuxuu ugu yaallaa ka sawruus labada masdere sheikhu u nisbeeyeyba asal ahaan sa buu ugu yaallaa marka saxdu waxay tahay waa awrus wey awrus wey awrus macnihiisaa loo baahday in la garto nadka calaa kulli xaal waa waxbaa laga helay oo markaad sawruus ku qorto aan al lahayn sawruus yunaaniya wuxuu ku soo saarayaa nin ka hadlaaya oo luqada yani xataa yunaaniga siday ugu qornayd iyo laatiniga siday ugu qoran tahay intaba keenaya laakiin akhiiran taas markii dambe bacda la'yin baan helay markii labada masdar aanu hellay dabadeed markii hore waxba ima soo bixin al geliyey laakiin biduuni al ah waxaad ka heli kartaa nadka thawruus marka waxa weeye luqada yunaaniga dhowr macnay kulahayd waa mida markaa inanka waa loo bixiyaayo waa ism calamun lirajul waa la yidhaahdaa waxayna markaa la macno tahay buuhi hibatullah ama caiyatullah deeq ilaahay inamadaana loo bixiya macno labaad waa loo isticmaalaa oo waxaa kaloo loo isticmaalaa nudfada lafteeda sawrus waa la yidhahdaa macno saddexaad waa loo isticmaalaa siirka wax laga beero waa la yidhaahdaa waxaa kaloo la yidhahdaa almacdin alkhaam calaa kulli xaal macaanidaasaa la sheegay waa eray uun la tilmaamaayo kutubaha qaarkood inay dhici karto inay ku timaado erayguna aanu ahayn eray markaa dee luqadii carbeed ah ee yunaanioo kale uu yahay aanu fasirnayn marka waxyaalaha cawaa'iqday ka mid ta kullaha mucawiqatun can alcilmi waqad istaraxa almutacallimu min takallufiha cinda qiraa'atihi cala almucallim waana ka raaxaystay almutacallimu kii cilmiga baranaayay min takallufiha ashyaada inuu isku kallifo waa ka raaxaystay cinda qiraa'atihi cala almucallim markuu mucallim ku akhrinayo agteeda dhibtaasoo dhan la kulmi maayo wa ida kaana amru cala hadihi suura arrinkuna mar hadduu yahay suurada mid ku sugan faalqiraa'atu cala alculamaai ajda wa afdalu akhrinta culamo lagu akhrinayo baa nafci badan wa afdalu ka fadli badan min qiraa'ati alinsani qofku inuu akhriyo isagu naftiisa u akhriyo isagu akhrinaayo naftiisana u akhrinayo wahuwa ma aradna bayaana waana shaygaanu doonayna inaanu caddayno wakhtiyada qaarkood waxa dhacdaa isagoo sax ay u qoran tahay baa dhici karta qofka marka araggiisii siduu isagu u arkaayo iyo siduu u akhrinaya inay qalad noqoto waxa dhacday inamada qaarkood inay qaybeen buluuqulmaraamka markaasaa waxay u qaybeen aziirin ka aziiri lmirjali xadiiskuna aziiz buu ahaa waa laba za nusakhay ka qaybayaan waxaa ku sugan aziiz baa ku sugan ka aziizi laakiin waxay u qaybeen aziirin ka aziiri ya markaasaan ku idhi meeshu waxa weeye waa aziiz maaha aziir yarku wuxuu ii sheegay mashaayikhda xaramka oo qaarkood lagu akhriyey buluqulmaraamka in loogu akhriyey aziirka aziirkaa loogu akhriyey yacani mar ka mida mararkii lagu akhrinayo marka wakhtiyada qaarkood waxaa dhici karta araggu inuu si meesha u arko sidaana u akhriyo ayaa dhici karta marna waxaa dhici karta xurufu inay isu ekaadaan xurufaha qaarkood baa dhigaalkood isku dhadhow yahay ya qaar baa waxa u dhexeeya dhibic keliya qaar baa waxaa dhici karta qoraalka sida u qoray in la moodo uun markaa xarafka inuu ujeedo aanu ahayna ishtibaah baa jiri kara khaasatan weliba markaa qalin iyo ahayd waagaa hore oo mataabicaynay jirin waa ka sii darnayd waxaa kaloo jiri kara marka waxaan yani qoraalka laftiisaa qaldami kara yani akhtaa baa markaysaga ku dhici karta ya marbaa kitaab riyaadusaalixiina ayaa la keenay dabeedna markaasaa waxaa ku jiray xadiis buu wuxuu qoray kaakha nabiyu sala allahu aleyh wasalam wadaad kitaabka dhigayey ayaa wuxuu is yidhi markaa xadiiskiibuu ku so war kaakhadani maxay ahayd masderadu hayuu baadhay kaakhaba wax qoray u waayey kadib wuxuu fakeray war ma kaanay ahaydee mala waa qaldan waa kale raadiya nusqadii kala kaana ka soo baxday akhtaa baa dhacdo markaysaga nusakha qaarkood inay ku dhacaan imanka kitaab marka waxa yani shamaailkoo la taabacay tabacaadkiisa tabca muxaqaqa ah naaqihun waxaa ku dhacday naaqatun xadiiskii calimiyu ahaa naaqihun waxay ku dhacday naaqatun marka waxa weye akhtaa jiri karta marka waxawe meelaha qaarkood inay kutubta qaar ku dhacdo qilat lkhibra bilciraab baa jiri karto markaasaa waxaa dhici karta macnihii inuu si kale ugu dhawaaqo macnihiina isbedelayo oo yacni markaa ama dee uu moodayo macno macno aan macnihii ahayn iyadoo saxdiiba ugu dhawaaqay ayaa qilat alkhibra bilciraab hadday jirto waxaa dhici karta fahamka inuu si kale u fahmo ya oo faacilkii au mafcuul ka dhigo ama mafcuulkii faacil ka dhigo ama wax la mida yacni uu isku qalto ayaa ka iman karta waxaa ka iman karta tasxiif ya ninka uu hadda inoo keeni doono qisadiisa oo tuuma alxakiim waxaa la yidhahdaa wuxuu arkay alxabatu sawdaa shifaaun min kulli daa dabeedna wuxuu mooday alxayatu sawdaau shifaaun min kulli daa ya abeesada madoobi xanuun kasta daw way ka tahay ya dee abeese madow raadiya noqota abeese madow raadiya dad baabaldelsiyaa la yidhi markaa intaa yacni iyadii loo sameeyey bayba markaa qaarkood ku dhinteen baa layidhi alxayatu iyo alxabatuna waxay ku kala duwanyahin waa hal dhibic dhibic bay isdheeriyeen dhibic ayaa isdheeriyeen waxaa jirta meelaha qaarkood baa wax eh, la dhigaan la akhriyin ama wax aan la dhigin ayaa la akhriyaa qur'aanka dee mawaadic badan baa la helayaa waid qaalu allaahumma hadduu qofku iska akhristo muxuu samaynayaa dee inuu markaa waxaweye alifka uu ka tago ya yani marka ayaa ka imanays taasaa ka imanays arraxmaan alifka dee lama qoro yani waxa weeye yani marka qoraalada qaarkood oo markaa masaaxifta la qoray waa yahay aduu qaar baa med markaa ku yaro qoray markaa beryahan dambe yani med yar ku qoray cala kulli xaal wakhtiyada qaarkood waxaan la ahriyin waxaan la qorin baa la ahriyaa oo ama wax la qoray baan la ahriyin waxaa jirtay wakhtigii dhowr iyo siddeetankii baa kutub la keenay berbera markaasaa dad qabsadeen kitaab kutubtiio waa kutub masaaxif oo qur'aan ah markaasaa kutubtu waa qaldan yihiin oo maxay ku qaldan yihiin laa ilallaahi yuxsharuun baa ku taalla bay yidhahdeen yaa iyo laa adbaxannahu ya yacani waxay arkeen yacni markaa waa nooc qoraalka ka mid ee alif markaysaga aan la oo calaamaddii inaan la akhrinoo ku dul taallo ayaa meesha dhigan nusqo noocaa qorays markaasaa ma garanayaan marka waxa weeye alifkan hadda markaa siroogu dul saaran yahay lama akhrinayo oo dee waxaa jira sifri mustadiir iyo sifri mustatiil waxa la yidhaahdo ya yacni sifirkaa wareegsane caynkaasa yacni waxa weeye yacni lama akhriyo wuxuu saaran yahay hadduu mustadiir yahay marnaba lama akhriyo hadduu isla eg yahay oo hareerihiisu isla eg laa fi lwasli walaa walaa fi lwaqfi marna lama akhriyo markaasaa la yidhi war maye waxa weeye waa la ilallaahi tuxsharuun war tani laa ma tahay laa ma yahay kani kanna alif ma yahay ya kanna hamse ka dambeeye ma yahay akhri laa miyaynay ahaynta hore maya ma aha alifkan la akhrin maayo waxaa la yidhi xidxidha ya wadaadada yidhi marka waxa weeye lama akhrinayo waa saxan yihiin kutubtu waxaa la jeelka oo waa la xidhayba waana kutub fara badan oo dee markaysa marka waxaan yani eh, maaqaan toban kun oo kitaab miyay ahaayeen ya markii dambe ilaahay adigu waa ka sii daayey calaa kulli xaal ashyaadaasi waxay noqonaysaa waxyaalo marka cilmigii qofka ka teedayay noqonaysaa wali qaala safadiyu walihada qaala alculamaau laa taakhudu alcilma min saxafiyin walaa min musxafiyin safadii waxa uu yidhi sidaas daraaddeed bay culammadu waxay yidhaahdeen laa ta'khud alcilma min saxafiyin cilmiga ha ka qaadan saxafi ha ka qaadan waxaa hmm. dhici kartaa meelaha qaar inaad ku aragto ama nuskhooyinka qaar ba idiin qorayaan suxufiyin ama meelaha qaar inaad ku aragtaa dhici karta laakiin saxdu waxay tahay saxafiyin weeye waa in markaa saadka iyo xaaduba ka dhigan yihiin oo saxiifa loo nisbaynaya yacni jamaca marka waxaa markaa wax loo nisbaynaayo mufrad baa loo celiyaa sida qaacidada carabiyadu tahay marka mufrad loo celiyo isagoo mufrada marka waxaa la nisbeeyaa isagoo mufrada ayaa la nisbeeyaa laakiin isagoo jamaca yani markaa lama nisbeeyo sida qaacidadu tahay yani markaa lama nisbeeyo waa sida marka waxa weeye fasiix waa saas saas aawadeed bay markaa yidhaahdeen culamada qaarkood yani waxaa qowl caama markay leeyihiin laa ta'khud ilcilma min suxufiyin waa laxni ya yani kutubaha mustalaxa qaarkoodna waa baraarujinayaan markaa saxiifo markay noqotayna dee xaniifo oo kale ayay markaa la mid noqotay xanafi sida loo odhanaya saxafi loo odhanaya laa ta'khud alcilma min saxafiyin cilmiga ha ka qaadanin mid markaa suxufta iyo waraaqaha loo nisbeeyo oo yacni kutubaha uun ka bartay ee aan mucallim lahayn walaa min musxafiyin walaa alqur'aana min musxafiyin qur'aankana ha ka baran mid musxafka loo nisbeeyo isagu musxafkuun ka bartay oo isaguna mucallim aan ka qaadan ay laa taqra'i alqur'aana calaa man qara'a min almusxaf yacni qur'aanka markaa ha ka qaadanin oo ciddii markaa ha ku akhrinin ha ku akhrinin calaa man qara'a min almusxaf kii musxafkuun ka akhristay higaaddii intuu bartay ayuunbuu iska higaadsaday oo intii dambe markaa isaguma musxafka un ka akhristay mabaadi'day intaasaa la yaro bara walalxadiida waghayrahu calaa man akhada dalika min asuxuf xadiidka iyo marka cilmiyada kalena mid suxufta iyo waraaqaha uun ka qaatay ha ka markaa qaadanin ama ha ku akhrinin waddaliilu almaadiyu alqaa'imu calaa butlaani nadrati bni rudwaan daliilka markaa maadiga ah ee alqaa'imu yacnii ku sugan calaa butlaani nadrati bni ridwaan ama rudwaan labada kii la doono waa la odhan karaaye yacnii daliilka markaa maadiga ah ee la taaban karo ama la haleeli karo ee ku sugan aragtida markaa ibnu ridwaan inay baatilo tahay annaka taraa aalaafa taraajim inaad arkayso kumannaan tarjamo inaad arkayso taraajum odhan maysid waa taraajim fiqhu albukhaari fii taraajimih yacnii fiqiga bukhaari wuxuu ku sugan yahay fii taraajimihi bikasri iljiim tarjamooyinkiisa fii taraajumihi haddaad tidhaahdo waxay noqonaysaa khalad waayo taraajum waxay tahay masder bay noqonaysaa taraajamu taraajuman way isshiideen bay noqonaysaa hmm. laakiin taraajim waa jamcu tarjama annaka tara waxaad ogaanaysaa aalaafa taraajimi tarjamooyinka kumanaanka ah iyo wasiyari iyo taariikhaha culammada laga taariikhaynayo iyaduna kumanaanka ah cala ikhtilaafi alasmaani wa mari alacsaar wakhtiyada kala duwan iyo casriyada maraya iyo aqoonaha wa tanawuci iyo aqoonaha kala duwan waxaad ku ogaanaysaa mashxuunatan inay tahay mid ka buuxdo laga buuxiyey bitasmiyati shuyuukhi waatalaamiid in la magacaabayo mashaayikhda iyo ardayda yacni la sheegayo oo marka laga taarikhaynayo mashaayikhda la odhanaayo sheekh hebel mashaayikhdiisa hebel baa ka mid ahaa kan baa ka mid ahaa kan baa ka mid ahaa oo culamo fara badan oo mashaayikhu ahayd la sheegayo ardayna la sheegaayo cidda cilmiga ka qaadatay hebel baa ka mid ahaa hebel kala ka mid aha hebel kala ka mid ahaa oo qaarkood la sheegayo arday fara badan oo cilmiga ka qaadatay wa mustaqilu min dalika mid yaraystaa ka mid ah ay wa minhum mustaqilu min dalik mid yaraystaa ka mid oo mashaayikhdiisu yar tahay oo la odhanaayo shiikh ama laba ama saddex ayaa u shuyuukh ahaa wa mustaksiru iyo mid farabadsaday oo la odhanayo mashaayikh fara badan baa u sugnaatay ya oo kumanaan gaadhaysa qaarkood wandur shadrata min almuksiriin waxaad eegtaa qayb ka mida min almuksiriina kuwii farabadsaday can qaadashada mashaayikhda wax laga qaadanayo farabadsaday bal wax ka mid a qadar ka mida waxaad ka eegtaa yacni eeg buu ku yidhi xataa balaqa ilaa uu gaadhay bacduhum barhkood aluluufa kumanaan ay gaadheen kama filcuzaabi sida markaa fasalka cuzaab ku sugan ee culammada aan guursan laga hadlaayo min alisfaari kitaabka isfaar la yidhahdana ka mid ah yani fasalkaas ama baabkaasa ah wuxuu ka mid yahay kitaabka alisfaar la yidhahda liraaqimihi sheikha markaa qoraalkan qoraya yani u sugnaatay yani wuxuu sheegayaa kitaabu isagu qoray bakri abu zayd oo la yidhaahdo alisfaar oo markaa fasal ka midoo alcuzaab la yidhaahdo inuu mawduucaas kaga hadlay dabeedna mashaayikhda qaarkood inay mashaayikh fara badan lahaayeen inuu halkaa ku sheegay ahlucilmiga qaar waxaa la soo naqliyaa ama qaarkood baa ay sheegeen kun shiikh inay lahaayeen markaasay taxeen oo mid mid u sheegeen qaarkood waxay sheegeen saddex kun oo shiikh inay lahaayeen ya dahabi wuxuu ka mid ahaa mashaaikhdii shuyuukhda badnayd ayuu ka mid ahaa ya tabaraani qoray mucjamu mucjamu sahiirka markuu qoray mucjamu sahiirka dhammaan wuxuu ku dhisay mashaayikhdiisa yacni mid walba hal xadiis inuu kaga wariyo oo kitaabkaas marka waxa weeye mucjam sagiir axaadiista uu ku keenaayo mashaayikhdiisu mid walba hal xadiis ka warinayaa marka cadad alaxaadiis oo kitaabkaa ku suran oo mashaayikha ayuu halkaas ku tilmaamaya ya marka culamada qaarkood kumannaan bay sheegeen mashaayikha inay lahaayeen qaarkoodna mashaaikhdoodu ma badnayn oo waa koobnaayeen mashaayikhdoodu wa kaana abu xayaana maxamed ibnu yuusuf alandalusiyu wuxuu ahaan jiray abu xayaan sheikhii laodhan jiray ee andalus loo nisbeeyey almutawafa sanata hamsin waarbaciin wa sabcimi'a hijiriya oo toddoba boqol iyo afartan iyo shantii dhintay ida dukira cindahu ibnu maalik marka agtiisa ibnu maalik lagu sheego yaquulu mid yidhaahdu ahaa ayna shuyuukhuh xaggay shuyuukhdiisu joogaan shuukhdiisi maaye yani xoogaa waa ku yara tuurayaan abu xayaan alandalusi iyo marka ibnu malik labaduba waxay isku ahaayeen andalusiyaan weliba waxay isku ahaayeen magaalo labaduba min jayaan labaduba magaalada jayaan la yidhaahdo oo andalus ka miday ka soo wada jeediin marka abu xayaan nowcan maa ibnu maalik yacni ijtihaadka uu ijtihaadi jiro masaa'isha qaarkood dee uu markaa marba gees arjixi jiray awqaadda qaarkood basriintaba ka leexan jiray ya awqaadda qaarkood markaa waxa weeye u dhexdhexaysan jiray madhab labada u dhexeeya uu mari jiray yacnii ayuu markaa noocan maa ku diiday mashaayikhda marka ibnu maalikna badnayn laakiin mashaayikh waa lahaa mashaayikh waa lahaa cilmiga uu kala kulmay laakiin mashaayikhdiisu ma badnayn laakiin waxa kifaayo oo ku filan sida marka waxa weeye marka qabuulka lagula kulmay taasaa markaa ku filan miduu markaa shuyuukh ka madhnaana ma aha ee mashaayikh waa lahaa ibnu yaciishna waxbuu ka qaatay mashaayikh kalena waxbuu ka qaatay walow ibnu yaciish haba koobnaato wuxuu ka qaatay ibnu khiyaar baa ka mid ahaa mashaayikhdiis marka waxa weye calaa kulli xaal saasuu markaa odhan jiray abuxayaanna dee e, siboohi in la khilaafo ma oggolayn ibnu taybiyaba markuu ammaanay ya oo gabaygii ammaantaa u tiiriye uu la yaabay cilmigiis oo xataa gabayga uu ku tilmaamayo sidii inuu markaa mujtahid yahay inuu qirayo uu leeyahay xabrun tasarbara xibaran baxrun taqaadafa min amwaajihi duraru qaama bnu taymiyata binasri shircatina maqaama sayidi taymin id casad mudaru fa adhara asharca id aaaarhun darasat adigu markaa gabay noocaasuu tirinaya oo aad u ammaanayo uu leeyahay maqaamkii taymkii ugu mudnaa wuxuu u jeedaa abubakar markii waxa weeye mudar caasiday oo ridowday yacni wax badanoo ka midu u jeedaa maqaamku istaagoo kaleo diinta inuu u gargaaro u nusreeyey maqaamkii oo kale u istaagay qaama bnu taymiyata binusri sharcatina ama fii nusri shircatina maqaama sayidi taymin id casad mudaru marka eh, wuxuu ku soo goynayaa asikh lihaada alimaami aladii kaana yuntadaru imaamkii la sugayey dhegaysa buu u dhigraareen markii dambe waxa dhacday mas'ale naxwo ah ayuunbaa hadalkii uun e, duruustii uu sheikhu jeedinayay soo dhex martay dabeedna si ikhtiyaarkii e, siba weyhii khilaafsan ayuu maray ibnu taymiya markaasuu yidhi ku yara baraarujays yidhi ou yidhi markaa dee siba weyhi saa ma odhanaysaa saasuu yidhi sheikhuna xidduu yaro lahaa sheikhuna xidduu lahaa xoogaa waa yacni markaa waa kululaa dabeedna markaasu xadalkii uma dabcin cibaaro adag buu ugu jawaabay rasuul naxwaha loo soo diray ma aha si qowlkiisa daliil la'aan la ysaga qaato yacnii sababtaasuu ku tuuray markii dambe marka waxa weeye waa aad u dhaleecayn jiray markiiu aadka u ammaanayay imaamkii la sugaayey uu ka dhigay markii dambe waxa weeye waa waxbuu ka sheegi jiray wa qaala waliidu kaana awsaaciyu yaquulu kaana hada alcilmu kariiman yatalaqaahu rijaalu baynahum falama dakhala fi lkutubi dakhala fiihi hayru ahlih war masaladii waa inagu dheeraatay wakhtigina waa dhacay halkaa ku joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk